bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay manduumadii almanduuma almiimiya lisheykh xaafid bn axmed alxakami caleyh raxmat ullah eh, qeybtii waxaynu kaga hadlaynay waa si gooni waxaan ugu dhex jirnay qeybtuu kaga hadlayay eh, culuumta mubtadacada ah ee gadaal laga keenay een faa'iidada lahayn in la layska ilaaliyo la doonayo wuxuu ka soo hadlayay falsafadda iyo cilmulkalaamka isagoo soo sheegay inay ilaahay kitaabkiisana taxriifiyeen axaadiistii nebigana qaarna radiyeen qaarna ay taxriifiyeen beydkan oo darsigeennu hadda ka bilaabanayo waa boqol toddobaatan iyo toddoba waana darsigii kow iyo tobnaad wey wuxuu yidhi marka sheekhu waqad aba allahu ilaa nasra maa khadaluu wa kasra maa nasaruu minhum calaa raqami waqad aba allaahu alla waa diiday ilaa nasra ma khadaluu waxay garabkiisa ka baxeen inuu u hiiliyo mooye wax kale alla waa diiday waxay khudlaanka ku sameeyeen oo xaqii ah kaa inuu u hiiliyo mooye wax kale alla waa diiday wa kasra maa shay jabintii mooye wax kale waa diiday nasaruu ay u hiiliyeen calaa raqamin dullinimo korkeed oo minhum iyaga xaggooda ka ahaatay xaalay ku sugan yihiin ama allah tabaaraka watacaala arrinkaa wuu diiday calaa raqamin bimacnaa calaa kurhin wadullin minhum iyagoo qasban oo haddana dullaysan waxbana ka qaban karaynin korkeeda maadaama falsafad iyo baatil ay u hiiliyeen ilaahay sharcigiisiiyo xaqiina ay khudlaaniyeen oo aynan u hiilin oo garabkooda ka baxeen wixii ay khudlaaniyeen oo garabkiisa ka baxeen xaqa ahaa buu ilaahay u hiiliyey waxay u hiiliyeenoo baatilka ahaana alla waa jabiyey iyagoo weliba dulaysan oo aan waxba qaban karinoo qasban wey macnaha ayib waqad aba allaahu alla waa diiday ilaa nasra maa khadaluu wixii ay hoojiyeen oy garabkiisa ka baxeen oo xaqii ah hiiladiisa u hiilintiisa mooye wax kale alla waa diiday kaa inuu uhiiliya wax kale alla waadiiday diiday wa kasra maa shay jabintii mooye alle wax kale waa diiday nasaruu ay u hiiliyeen calaa raqamin xaaluu ahaaday dulinimo korkooda oo minhum iyaga xaggooda ka ahaaday ama minhum xaaluu xaggooda ka ahaaday calaa raqamin xaal uu yahay yacni qasab iyo dulinimo korkeed iyagoo qasbanoo dulli ah waxba ka qaban kareen yacni ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sal alla alay waslem ayuu u hiiliyey iyaguse waxay isku dayeen in ay ay hoojiyaan oy garabkooda ka baxaan huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullihi ayb aba allahu ilaa an yutima nuurahu saas wey macnaha ayb wayaba allah ilaa an yutima nuurahu alla waa ka diiday taa iyada cilmulkalaamkiibu marka iyo falsafadii ayuu halkaasi ku soo buriyey waana soo sheegnay falsafada iyo cilmulkalaamku waxa weeye masaa-isha caqiidada iyo diinta oo ra'yi mujarad ah iyo caqli maxdiya lagu dhex galo ayb oo aan daliiliyo waxba cuskanayn macnaha waana midka ay culimadu caayeen waa markuu ku saabsan yahay bay dhahaan usuulu diinta masaaisha isha ijtihaadiga ee istinbaad bay u baahan yihiin ayb sheekhulislaam ibnu taymiya caleh raxmat ullahi waa ka salafku ahlukalaamka ay caayeen oo ay yidhaahdeen culimadoodu waa zanaadiqa oo ay yidhaahdeen martada axadun bilkalaami fa aflaxa ruux cilmulkalaamka yacnii huwaday oo diin ka dhigtay ma liibaano oo waxaasoo dhan waxay ula jeedaan buu yidhi wuxuu leeyahay fi man takallama fi ddiini biayri aqibikayri ariiqati lmursaliin yacni rususha ilaahay uu soo dariyay kutubtuu soo dejiyey dariiqii ay kaga hadleen usuuludiinka iyo diinta ay uga hadleen dariiq kale dariiqan kaa ahayn oo mid kale ah dadka kaga hadla diintoo ra'yigooda iyo caqligooda kuwaasaa la yidhaahdaa ahlulkalaamka salafkuna aad bay u caayeen firaqdii aan soo sheegnay ayaa galaya jahmiyada iyo muctasiladii wixii lamid ah ee la halmaala cilmulkalaamku marka wujuuh farabadan ayuu faasid ku yahay waa midda koobaade waa qowlun cala allahi bikayri cilmin waa been abuurad ilaahay lagu been abuurto wey midda labaad weeye waa taxriif likalaami illaahi wa kalaami rasuulihi ilaahay hadalkiisa hadalka rasuulkaoo la leexiyo ayaa ku jirta midda saddexaad weeye diinta ka mid ma aha hadduu diinta ka mid yahayna nebigaa caddayn lahaa qur-aanku ku imaan laha midda afraad waxay leeyihiin baatil badan buu xambaarsan yahay muqadimaadkiisa iyo nataa'ijtiisa intaba caqaa'id faasida iyo aaraamun xarifa iyo shukuuk ayaa ka buuxda sidaas daraaddeed cilmulkalaamku cilmi ma aha ayb culimmada selafkuna ridwaanullaahi calayhim nuquul badan bay leeyihin ay ka degayaan oo a'immada khaasatan waaweyn ee asxaabulmadaahibka ah iyo a'immadii kaleba oo waxay leeyihiin iska ilaaliya cilmulkalaamka imaamu abu xaniifa ardaygiisa abu yuusuf alimaamu malik caleyh raxmatullah imaamu shaafici imaamu axmed iyo keyrkoodba imaamu maalik oo kale wuxuu leeyahay calayka bilahar waxaan u jeeda imaam abu xaniifa calayka biاlahari wa طariiqati اsalaf wa iyaaka wa kula muxdathatin fainaha bidca abu yuusuf oo kale wuxuu leeyahay alcilmu bilkalaami huwa aljahlu waاljahlu bilkalaami huwa alcilmu cilmulkalaamka barashadiisu waa jahli inaadan waxba ka garaninna waa cilmi inaadan waxba ka aqoonin baa cilmi ah barashadiisuna waa jahli buu leeyahay waxaa kaloo uu leeyahay man alaba addiina bilkalaami tasandaqa ruuxii diinta hadal ku raadiyaya ra'yi wuxuu noqdaa diinlaa wuu noqdaa ayb alimaamu shaafici oo kale waa ka odhanaya xukmii fii ahli kalaami an yudrabuu biljariidi waannicaal dadkaa hadalka dhex galay iyo falsafada xukumkaygu wax weeyaan buu yidhi in la garaaco oo ulo iyo inta loo qaato kabo la jafo la karbaasho suuqyadana lagu wareejiyo oo kadibna la yidhaahdo hada jazaau man taraka alkitaaba wasunna wa aqbal cala alkalaam inta suuqyada muslimiinta lagu wareejiyo iyagoo la karbaashahayo in la yidhaahdo waa abaalka ruuxii kitaabkiiyo sunnada ka leexday oo kalaam iyo war aaday sidaasuu leeyahay bal wuxuu leeyahay imaamu shaafici caleh raxmatullah lian yabtaliya allahu almar'a bikulli denbin naha canhu maa cada shirka khayrun lahu min min alkalaam shirki dembi ka soo hadhay inuu ilaahay addoonka ku ibtileeyo ayaa u dhaanta inuu cilmulkalaam lagu ibtileeyo uu galo yacni wixii shirki ka soo hadho dhan wax isaga ka daran ma jira buu leh ayb alimaamu axmed oo kale waa ka odhanaya culamaau lkalaami zanaadiqa wama rtadaa axadu bilkalaami faaflaxa culimmada kalaamka galay falsafada galay waa diinlaawayaal ruux huwado ma jiro cilmulkalaamka oo liibaana lama arkin buu leeyahy ayb waxaasoo dhan marka waxay ka hadlayaan waa cilmiga faasidka ah oo wadaaddo badan wakhtiga ka lumiyey rag baa dhex galay natiijadii markii ugu dambaysana cimri dheer markuu kaga dhammaaday natiijadoodu waxay noqotay in ay wareereen meel laga jirana garan waayeen caqiidadiina shukuuk iyo shaki ka gasho marka u dambaysana inay gacmaha taageen oo wixii ka soo noqdeen oy qiraan inay inay fashilmeen macnaha ayib waxaa ka mid ah oo kale maalan alimaamu araazi fakhruraazi ninkii cilmiga falsafada aada u dhexgalay markii ugu dambeysay wuu ka soo noqday waa fuxuul lashaacira mutaahiriinta ashaacirada raggooda ugu horeeyuu kamid yahay cilmiga falsafadana raggii aada u dhexgalay buu ahaa markii ugu dambaysoo wareerayoo cimrigu kaga lumayoo xilli dambe uu joogo ayaa wuxuu leeyahay marka abyaadan uu leeyahay nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu wa gaayatu sacyi alcaalamiina dalaalu wa arwaaxuna fii waxshatin min jusuumina wa xaasilu dunyaana adan wawabaalu walam nastafid min baxina tuula cumrina siwa an jamacna fiihi qiila waqaalu wuxuu leeyahay bini aadanka caqligiisa haddii la sii daayo faraha laga qaado marka dambe wuxuu ku dambayn dabar waa soo xidhmayaa leanna caqliga bini aadamku xad buu leeyahy soo ma haddiiba aan la qaydinoo waxyigu celinin oo faraha laga qaadoo la yidhahdo wakaasi wax keen marka ugu dambeysa waa soo xidhmaya ayb wagaayatu sacyi alcaalamiina dalaalu caalamka dadaalka uu ugu jiro arrintaa iyada ah meeshay ku dhammaanaysana waa baadi buu arwaaxdanada nafafyaalkanagu way didsan tahay buuhi jirkii way ka didsan tahay ah, bimacnaa jirkii iyo ruuxdiibaa isqaban la ruuxdiibaa shaki iyo waxaa ku abuurmay diinla-aan baa ku abuurantay waxaasilu dunyaana adan wawabaalu adduunyadanada gebagabadeedii iyo xoorinteedu waxa weeye waa dhib iyo iyo iyo iyo kadeed ah, annagii o dhan adduunkanagii dhib iyo kadeed buu ku dhammaaday buuhi walam nastafid min baxina tuula cimrina cumriganaga baxi iyo baadhidan ku jirnay kamaanaa faa'iidaysanin siwa an jamacnaa fiihi qiila wa qaaluu keliya waxaan ururinay uun hebel baa yidhi iyo waxaa la yidhi oo intaa maadiina ya aflaatuun baa sidaa yidhi iyo isqiraad baa yidhi iyo faylusuuf hebel baa sidaa yidhi iyo yani ma waxaasaa diina waxaa unbaan uruurnay buui meel isugu geynay cimriga naga waxaan baadhaynay hebel baa yidhi waxaa la yidhi buu kusoo urursaday ah, markaasuu mar kale waa ka odhanaya laqad ta'ammaltu turuqa alkalamiya walmanaahij alfalsafiya fama ra'aytuha tashfi caliilan walaa tarwi haliilan wara'aytu aqraba turuqi ariiqata alkitaab ilaa uu ka yidhaahdo waman jaraba midla tajribatii carafa midla macrifatii meel kasto cilmiga falsafada lagu bartaan maray buuyidhi macaahiddu waa madaaristay u samaysteen dadku baraya meel walba maaan maray wuxuu leeyahay cilmiga falsafadu mid oomanna oon tiri maayo mid jiranna jiro ka saari maayo dariiqa ugu roon waa dariiqa qur-aanku jideeyey buu leeyahay ninkii tijaabada anigu aan tijaabiyey tijaabiyana natiijada aan gaadhay buu gaadhay buui ilan cilmigii falsafaduu dhex galay cilmulkalaamkiibuu meesha ugu dambaysa ka gaadhay wuxuu yidhi haddaadan meelaha suka ka soo noqonin ood salka u tagta buu yidhi sidaan isu dhiibay baad isu dhiibi buuyihi aakhirkaaga laakiin haddaad aragto mid nagnaglaynahaya bimacnaa bahalka salkiisuusan gaadhin ah, dhexduu kusii jiraa wey macnaha waman carafa midla macrifatii waman jaraba midla tajribatii carafa midla macrifatii halkaasay marka ku dhammaanay marka ugu dambaysa shahrastani sidoo kale alimaam alghazali oo kale waa ka isaguna aad u dhexgalay nihaayadiisa markii ugu dambaysa waa ka ka soo noqday isagana imaamulxaramayn jawayni sidoo kale isaguna wuxuu leeyahay sidaasoo kaleeto hadal uu kaga noqonayo waxi oo dhan macnaha marka waa lagu hungoobay macnaha falsafo iyo cilmulkalaam iyo eh, madaahibtan eh, caqiidada ka inxiraafay meeshay mareen fi nihaaya waxa weye ruuxu wareer buu ka qaaday saas maana hazaali oo kale waa ka la yidhaahdo isagoo bukhaariga haystuu dhintay khiiran wuxuu ku soo noqday inuu xaadiistii usoo noqdo oo wixii falsafadii ka soo noqdo calayhim araxma jamiican rag waxay ahaayeen runtii caqli badan laakiin caqligii baa meelo la jiidhay ayb qaar badanna waa ka soo laabteen maadaama marka sidaa uu yahay adduunkiina uu yahay wakhti dheer oo kaa lumay oo faa'iido la-aan ah cilmina aadan taxsiilinayno natiijo la-aan uu yahay hadal bini aadanood uruurisay keliya uu yahay fa iida la-aan weeye adduunna wax ku tarima aakhrana wax ku tarima iskadaa marka cilmulkalaam ha isku lugoyn kadalkahanatu watanjiimu inahumaa kufraani qad cabatha binnaasi min qidami kadaa kaa hore waxaa la mid a alkahaanatu qeyb sheegidda alkahaana waxyaalaha maqan oo laga waramo waatanjiimu iyo xidiginta inuu ruuxi digiyo innahumaa labadoodaas labadaa cilmi kufraani laba gaalnimo waa waa laba gaalnimo qad cabathaa way ku ciyaareen binnaasi dadkay ku ciyaareen min qidamin horaan xilli horay dadka ku ciyaareen ah, ayb alkahana waxaa la yidhaahdaa oo laga wadaa waa lafdi lagu itlaaqo kahaanada aslaan waxaa la yidhaahdaa inuu ruuxu sheegto inuu qeybka wax ka ogyahay waxyaalaha dhici doona inuu ka waramo asalkeeduna waxay ka soo jeedaa jinka oo intay hadallo soo dafaan malaa'igtu ku hadlayso malaa'igtu ilaahay waxyaalaha uu xukumay ee dhici doona ee weli dhicin wax ka midaa soo gaadha marka intayna dhulka soo gaadin oo dhicin bay iyagu helaan qaarkood yani haybiyaadka qaar ka mida malaa'igtii marka sheekadii iyo wixii iyagu ay ku sheekaysanayeen ayay jinku intay isdul fuulfuulaan bay soo dafaan waxbay ka soo maqlaan wax ka mida soo dafayaan wixii markuu soo dafo ayuu jinkii soo qaadayaa waa isu soo dhiidhiibahayaa midka bini aadamka ama wadaadka la shaqaysta ayuu marka warkii u keenaya waxyaalaha dhici doono marka laga waramo ayaa waxaa la yidhaahdaa kahaano la yidhaahdaa ruuxu ama markaasi dhulka harxariiqo faaliye ha noqdo ama waxyaalo kaleeto ha fiiriyo ha sheego waxyaalaha qarsoon cilmiga qarsoon ee qeybkaah iyo waxyaalaha dhici doono laga sii waramo ayaa la yidhaahdaa kahana asalkeeduna waxay ka soo jeedaa jinkaas oo lala shaqaysto ayb ama ha noqoto marmarka qaarkood caraafkiiyo isagaa isku macno dhow waxna way ku yara kala duwan yihiin marka saas weeyaan kahaanadu marka taas weeyaan ruuxa ku shaqaystana kaahin baa la dhahaa Ah, naga waa wadaadada qaar ka mida yani waxa wey qoor saxara qaar shaati wadaad qabsanoo qaba oo wadaad u yar eg way ku shaqaystaan macnaha nebiguna sal lla lyi wasalam waa ka digay oo rasuulku wuxuu leeyahay man ataa kaahinan aw caraafan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed wadaad wax sheega oo qeybiyaadka ka warama ruuxii u taga ama caraaf u taga oo waxa uu leeyahay ee u sheegaya ka rumaysta waa ku kufriyay wixii nebi moxamed lagu soo dejiyay sal alla alay wasalam ayb hadduu wax weydiiyo haduuna xataa ka rumaysan aad weydiiso wax ka raadsato afartan beri salaadaada la aqbali maayo warkiisa hadaad rumaysatay wuxuu kuu sheegayna waabad ku kufrida wixii nabi moxamed lagu soo dejiyay sal alla alay marka waa halis sababta waxa weeye waa beenalayaal suu sheekhu inoo sheegi doona qoladaa marka waa qolyahaas waaye waa qolyaha qaybiyaadka muqayabaadka mustaqbalka ka warrama qolyaha qaarkood waxay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa kaahinka waa ruuxa qalbiga bini aadamka wax ka sheega waxa qalbiga ku jira waa kaan dhihi jirnay uurkubaallaha ay wadaaduu dhihi jireen uurkubaalle yacni waxa qalbiga ku jiru damiirkuu ka warramaa adiga waa nooc qeybka ka mid marka cilmiga noocaasa waa cilmi ki hore falsafaduu lamid mid yaho faa'iido ma leh waa dur iyo dhib socdo waah asalkiisina saan u tegi doonno waa been si u badan yahay waa been la ururiyey waah ayb oo shayaaiin iyo balaaya ku salleh ka labaadii waxa cilmiga lama tanjiimka waa tanjiimku wax weeyaan waa xidiginta waxaynu dhihi jirnay waxaa la yidhahdaa alistidlaal cala alxawaadit alardiya bilaxwaali alfalakiya isbedelada ku dhacaya yani waxawy falaga yani xidigaha qoraxda dayaxa wareegayaasha falagaasi isbedelka ku dhacaya falaga sare oo loo daliishado waxyaalaha ka dhacaya dhulka ka dhacaya oo la yidhaahdo maalan abaar baa dhacday sababtu waxa weeye xidig hebel iyo xidig hebel baa wada fadhiyey xidig hebel baa wuxuu la fadhiyey ee dayaxa la joogay xidig hebel iyo xidig hebel baa intaa isu jirsaday in waxyaalaha dhacaya cuduraa dhacay cudurrada dhacay sababta waxa weeye xidig hebel baa muxuu ahaay xilligaa soo baxay marka in xawaadista dhulka ka dhacaysa isbedelada imaanaya abaaraha colaadaha dhibaatooyinka barwaaqada isbedelada dhacaya ee dhulka ka dhacaya in loo deliishado lagu xidho yacni waxa weeyaan makhluuqaadkaa kor inaga jira bimacnaa waxa weeyaan falagaasi kor inaga jira taasaa waxaa la yidhaahdaa tanjiim baa la yidhahdaa waa cilmi la barto oo isagana muxuu ahaayey nebigu sal lla alay wasalam diiday isagana wuxuu tilmaamaya xadiidka cabdullahi bni cabaas ayaa nebigu ku diiday sal lla lay waslam iyo abu dawud ibn maajah iyo keyrkood baa soo saaray uu nebigu yihi man iqtabasa cilman min annujuum iqtabasa shucbatan min asixri zaada maa zaada ruuxii dhuxul qaata yacni cilmi cilmi culumta xidigaha ka mida wuxuu dhuxul qaatay gabal sixirka ka mida hadduu siyaasadana waa sii siyaasaday kullamaa aad ilmiga yani xidiginta aad sii barato sixir unbaad sii siyaasatay mar walbood sii korsato sixir baa kuusii kordhay qaybo sixir baad sii bartay macnaha ayb zaada maa zaada inahumaa kufraani qad cabatha fi nnaasi min qidamin labadooduba way inaga horeeyeenoo ummado hore ayay ku ciyaareen labadan cilmiba cilmiga xidigintana dee waaba sababtii keentayba in bini aadamka qaar ka mid a ah xidigaha inay caabudaan oy qoraxda caabudaan oo dayaxa caabudaan oy moodaan waxyaalaha dhulka ka dhacaya inay iyagu samaynayaan sidii ilaah ahaanoo kale inay caabudaan maxaa yeele waxay isku xidheen waxyaalaha dhacaya iyo xidigaha iyo waxyaalaha kore isku xidheen makhluuqaadka kore markaasay keentay inay caabudaan ayb cilmiga marka tanjiimku waa saddex nooc waa saddex nooc buu leeyahay sheekh sulaymaan ibnu cabdallah mid gaalnimadiisa waa la isku waafaqsan yahay kufri waay ayb kaakee wey waa in midka dhahaya waxyaalahan jira ee dhulka ka jira waxay ka soo jeedaa oo keenay oo saameeyey xidigaha iyo ruuxaaniyaad ay leeyihiin xidigihii marka in laga dhigo iyo dayixii iyo yacni falagii in laga dhigo sidii shay awoodla oo kale oo ikhtiyaar leh oo wax samaynaya oo isagu keenaya waxyaalaha dhulka ka dhacaya taasi waa gaalnimo iska cad sababtu wax weeyaan alle oo wax abuurayay oo dhacdooyinka dhacaya keenayay yaa intaad ka leexisay baad makhluuqaadkiisii qaar ka mid aad u saarisay taa marka waa kufri waa kufrun fi rububiya waa ah, kadibna kufrun fi luluhiya ka dhalanay nooca labaadi wax weeyaan xawaadista dhulka ka dhacaya in loo deliishado socodka xidigaha iyo isu tagooda iyo kala tagooda oo la yidhaahdo sanadkan abaar buu noqday maxaa yeele xidig hebel iyo xidig hebel baa isu tagay sanadka barwaaquu noqday maxaa yeele laba xidig baa kala fogaaday xidig hebel iyo dayixi baa isku dhowaaday wahaakada sidaa in la yidhaahdo isagoo isla islamarkaa la rumaysany waxaanoo dhanba inuu ilaahay keenayo waxaanoo dhanba inuu ilaahay keenayo taana waxay leeyihiin waa dambi weyn culimada mutaakhiriinta qaar ka midana gaalnimay ku tilmaamayaan waa midii aad garanaysaanoo xadiiska nebiga ku timi sal ly wasalam yaani markii roob u da-ay roob markaasaa xadiis nebigu sal lla ly slam warinaya allah wuxuu yidhi dadka khalq abuurka makhluuqayga qaarna way igu kufriyeen qaarna way i rumeeyeen qolada tidhi roobkii xalay noo da-ay xidig hebel baana lagu waraabiyey ilaahay way ku kufriyeen qolada tidhi roobkii da-ay ilaahay baa noo keenayna ilaahay way rumeeyeen marka xidigahan in xawaadista isu taggooda iyo kala tagooda iyo soo bixidooda iyo dhicidooda iyo in yacni wax weeyaan muxuu ahaayey lagu xidho ayadana waa nooc kale nooca saddexaadi wax weeyaan in la barto dayaxa iyo qoraxda yacni wax weeye qaab socodkooda meelahay degayaan manaasishooda buruujta in la barto ayadoo loo baranayo in lagu barto qiblada dhankay jirto waqtiyada salaadaha fusuusha afarta muxuu ahaye xilli ee muxuu ahaye midda iyadaa ah, culimmadu waxay yidhahdaan dhib ma lah inkastoo aimmadii salafka qaar ka mid ah ay kahan jireen oo muxuu ahaayey laakiin imaam axmed iyo isxaaq bn rahwiya waxay leeyihiin dhib ma leh leanna wax weeyaan waa waa waa waa jawaanibta loogu talagalayba in dayaxa iyo qoraxda iyo digahan iyo in looga faa'iidaysto marka si ahaantaa in loo barto iyadoo muxuu ahaayey loo baranayo in loo isticmaalo ama waxyaala mubaaxaadoo iska bannaan ama cibaadaadkaba loo kaalmaysto markaa dhib ma marka cilmiga ku saabsan xidigintu meelahaas qaybahaasuu u qaybsamaya xukumkiisa marka la yidhaahdo ayb kadaa kaa hore xaaluu la mid kadaa kaa hore waxaa la mida alkahaanatu cilmiga falsafada laga soo digay kheyrlaawaha ah waxaa la mida alkahaanatu baa lamida mida yacni qeyb ama mustaqbalka warramidda waatanjiimu iyo xidiginta yani wadaadaynta innahumaa labadoodu kufraani waa laba gaalnimo oo qad cabathaa ku ciyaaray binnaasi dadka min qidamin horaan xilliga horaba yani labadoodu way horeeyeen culumta yani falag iyo tanjiimka iyo cilmi hore muxuu ahaayey kahaanaduna sidoo kale oo jinku bini aadamka inuu xidhiir la yeesho oy wada shaqaystaan way horreysay horaan meel fog wayba gaari jireen intaan nabigeenna la soo saarin sal alla alay markii nebi maxamed la soo saaray sal ly wasalam jinkii meelo badanoy fadhiisan jireen jireenoo tegi jireenoo samada waa laga soo xidhay wa anna kunna naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaban rasada waa la soo eriyey marka gantaalaa lala soo dhacay waa laga soo eriyey meelahay fadhiisan jireen marka waa bicadii nabigeena sal ly wasalam marka weli laakiin waxyaalaha ay dafayaan ay soo xadayaan iyo bini aadamka ay wada shaqaysanayaan iyo weli way jiraan ee warka u keenayaan wuxuu uhi sheekhu marka isnaaduhaa ah, sanadkeedu cilmiga kahaanada isnaaduhaa sanadkeedu xisbu ibliisa ibliis xisbigiisa way allaciini ee naxariista ilaah laga fogeeyey kamaa sida mutuunuha matniyaalkeeduba akdabu lmanquuli wax la soo guriyay ka ugu been badan uu yahay oo min kalimin hadal ah ya yani hadalku hadal layska yidhi wuxuu u hadal la soo guuriyey soo hadalka la soo guuriyey laabudda waa inuu sanad leeyahay yaa laga soo guuriyey sooma sanadka kahaanadu waa ibliis sooma silsilad ibliisii awaa leanna wax weeye wadaadkan meesha fadhiya wax sheegsheegahaya baadida luntay ka warramahaya iyo mid dhulka xariiqayo faalinahaya iyo midkan xidigaha fiirinaya iyo warkan ay sheegahayaan waxaa keenay shaytaan baa u keenay shaydaankaasina yuu ka soo qaaday mid kaluu ka soo qaaday wuu mid kaluu ka soo qaaday marka silsilada sanadku waa silsilad xisbu ibliis waay matnigana hadalka waay sanadka silsiladda marka laga yimaado hadalkan uu sheegayana waa hadal la sheego midka ugu been badan waayo maxaa yeelay waa wax xaqiiqada ka fog soo ma wuxuu tilmaamayaa nebigeenna sala allau alayh wasalam warkaas siday kusoo helaan buu tilmaamay dad baa nabiga weydiiyay sal lla alay wasalam kamaa fii saxiixayn min xadiidi caaisha qolyaha waxay weydiiyeen nebiga sal lla alay slam can ilkuhaan kuwan wax sheeg sheega ee qeybka iyo waxyaalaha ilaahay qariyay wax ka sheeg sheega bal kuwaasaa nabiga wax laga weydiiyey sal lay waslam markaasaa uu nabigu wuxuu uhi sal lay waslam laysuu bishay waxba maaha buu yidhi kuwaas wax ka jira maaha ma jiro wax jirana maaha markaasaa waxay dhi ya rasuula allah fa innahum yuxadiuuna bishayi yakuunu xaqan rasuulka ilaahay waxbay sheegaan oo haddana run noqda waxay sheegeenoo dhab noqdaan haynaa abaa lagu yidhi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam tilka alkelima min alxaqi yakhtifuha ashaytaan fayuqarqiruhu biudunay walidihi ka qarqarati dajaaja taas aad runta ah ee aad aragteenee xaqiiqada noqotay waa kelimadii uu shaydaanku soo dafay kadibna wadaadkii la shaqaysan jiray uu dhegta u saaray oo uu dhegta u geliyey ayb fayakhliطuuna fiihi biakara min miati kadba buu nabg sal lay slam halkii weedh ama halkii eray ay soo dafeen ee xaqa ahaa ama runta ahaa baa waxay ku barxayaan oy ku qasayaan boqol beenood wax ka badan bay ku qasayaan wixii oo qasan bay marka waxay u keenayaan wadaadkii la shaqaysanayay kii faalinayay kii kitaabka furahayey kii wax fiirfiirinhayay soo maaret wixii bay u keenayaan marka markaasuu sheegi beentiisa markuu sheego boqol beenood ka badan markuu sheego ayuu marka midba u rumoobaysa marka tiibay marka dadku ku dhagahayaanoo xaq u qaadanaya wixiisii kaleo dhan beentiisao dhan kale marka waxaa qarinaya beentii kaleo dhan waxaa qarinaya halkii runta ahayd xaqiiqada ahayd waxaan uga soo joognay baa lagu leeyahy waxaan uga soo joognay anaa goobjoog u ahaa oo maxaad u ahayd wax hebel buu sheegay oo siduu u sheegay buu u dhacay sagaal iyo sagaashan ama boqol beenood oo kale uu sheegay markay beenooday ama isagaa dadka yacni wax weeyaan u fasiray oo si kale ugu dhigay ama markaasoo kale waxay gelayaan inay u reemagaaleeyeen dadka dhahan waa baxar buxuura waa baxar awliyo lama galo ah, sir kaley leedahay si kale ayay u taallaa dadkuna inta badan way ka haybaysanayaan xataa inay weydiiyaan oo baadhaan oo ka baarandegaan oo ka niqaashaan oo ma awoodi karaan leanna waaba ka baqayaanba ah waa ka baqayaan marka halkii kelime ee runta noqotay halkii kelimuu weli ku noqonaa marka welinimadaba halkiiba ku qaadan boqolkii beenoodoo kale waa qarsoon yihiin midaasaa marka way yay u noqonaysaa macnaha xaq buu sheegay baa lagu leehay marka waa kuwaa waa ayb waxay sameeyaan marka mar dhulkay xariiqayaan mar kitaabbay furahayaan dayrabi iyo macsharulfalag iyo waxyaalo badanoo ay wadaadadeennu wadwadan jireen wadaadada qaarkood ooy dadka u furi jireen baadi baa maqan bal sheeg baadidii meel ku sheeg ah, dhulku xarxariiqaya ama kitaab buu dayhayaa ruuxani waa xanuunsan yahay xaggee laga hayaa bal sheekh baadh markaasuu wax isku dardari oo xuruuf isku gungunti oo kitaab fiirin oo baalka rogi oo hadhowna wuxuu dhihi meel heblaa laga soo raacay ah, waa beenaale wax ka jira ma leh waxaa wax marka kahaanada iyo caraafada iyo muxuu ahaayey culumta noocaasa waa saas salkeeda ibliis buu keena dadkaasina inta badan hayaaiinta la shaqaystaan shayaadiintay la shaqaystaan ayib qaar badanoo ka mid a ah waxay inagaga khaldameen awliyadii qaar badanoo ka mid oo kahano ah oo ah, caraafiin ah oo shayaadiinta la shaqaysta ayaa waxay inagaga khaldameen awliyadiibay inagaga khaldameen shayaadiintii u adeegaysay umbaa waxyaalaha qaarkood oo u muuqatay karaamaatul awliyaa bay muujisay kadibna intiibaa lagu rumaysto welinimo loogu ictiraafay waana shayaan ah, shayaan weli ma ah leanna weli waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa ilaahay rumaysan ya soo ma aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyadu saas wa weli kitaabka ilaahay ma khilaafo sunnada nebigana sal ly wasalam ma khilaafo hadyigii rasuulka ma garmaro laakiin haddaad aragto nin welinimo sheeganayo salaad tukanayn oo salaadiiba waa layga kor qaaday buu waan dhaafay salaad la tukado ya ma weli ilaahay baa say kaaga dhaadhe waa weli shaytaan ya nin haybiyaadka ilaahay qariyeyba ka waramaya oo ama muxuuha dhul jeexjeexaya ama shayaadiin la shaqaysanaya weli ilaahay maaha dadku khaldaya marka waxyaalaha inaga khaldamay waa ayb waa kay culimmadii leeyihiin weliba culimmada tasawufka tasawufkii hore ee cibaadada badnaa culimmadii junayd iyo raggii hore waxay leeyihiin haddaad aragto nin imaam shaafici iyo nin hawada duulay badda markab la-aan maraya iska socda hawadaa duulaya isagoon waxba wadanin sida diyaarad hawada maraya welinimaha ka rumaysanin ilaa aad kitaabka ilaahay ku miisaanto horta kitaabka saar dhaqankiisa akhlaaqdiisa qaabdhaqankiisa miisaanka saar haduu qur-aanku tig yidhaahdo tig hadduu waa sax akhlaaqdiisu marka waa karaamatul awliya waxaa ka muuqda haddii miisaanka kitaabka markaad saarto uu khilaafana markaa waa shaytaan weynoo ibliisa iska jira yuusan ku khaldin saas way marka ayb isnaaduhaa kahaanada sanadkeedu xisbu ibliisa ibliis xisbigiisa wey allaciin waa shayaatiin isdaba taxan kamaa sida mutuunuhaa matniyaalkeeduba akdabu lmanquuli wax la soo guuriya ka ugu been badan uu yahay oo min kelimin hadal ah hadal la soo guuriya ka ugu been badan way maxaa hadal shaydaan waay shayaadiin waxay u keenta waay maa lilturaabi wamaa lilghaybi yudrikuhu maa liltasarufi waalmakhluuqu min cadami maa lilturaabi caradii maxaa u sugnaaday wamaa lilghaybi iyo heybka oo yudrikuhu uu haleelayo maxa cara iyo hayb kala galay caro inay qeybka ilaahay wuxuu ilaahay qariyey cilmi uu qariyey inay wax ka ogaato maxaa ka galay maa litasarufi tasaruf maxaa u in makhluuqa yani waxa caradani iyo makhluuqani inuu ku tasarufo kownka ilaahay maxaa u maxaa kala galay waay wlmakhluuqu wlxaal almakhluuqu makhluuqiina min cadamin yacni jirid la-aanuu ka ahaaday makhluuqu waxaan jirin buub ahaaye oo isagoon jirin buuba ilaahay jirsiiyey seebuu kownkan ugu tasarufayaa seebuu kownkan u maamulayaa waa midda labaadee carre iyo maxaa kala galay ilaahay qaybkiisa halka wuxuu ka wadaa ayb kahanada waxaa ka mid ah dhulkoo la xarxariiqo ayb waa faalki faalkii buu ka hadlayaa faalinta somaad arki jirin odayaasha qaar ka mida iyo wadaadada qaar ka mida waan faalinaynaa yidhaah waan faalinaynaa dhulkay marka xarxariiqayaan marka dhulka ay xarxariiqayaan cabaar markuu fooraro oo dhulka xarxariiqo wax isdaba marmariyo ayuu marka dambe uu hadlaya saas iyo saasay wax jiraan buu ah. bal ka waran sanadkan ma abaar buu noqon doonaa mise barwaaq marka faali baa laleeyahay dhulku waa xariiqayaa abaar markuu uu soo toosay wuxuu leeyahay sanadkan waa abaar ya war bal ruuxan ka waran labadan ruux inay isguursadaan bay rabaane yacnii mama isku fiican yihin mise burjigooda kala duwan waa xarxariiqaya wuxuu leeyahy maya yaan laysu guurin marka maa lituraabi walilheyb waaye caradan uu xarxariiqahay iyo qeybka ilaahay maxaa kala galay maxay isku maxay saamayn ku leedahay caradan lagu istaagahayo dhulka taalla qeybka say ku ogaatay soo su isweydiin lama ah muxuu carrada ka doonay asagaa bini aadano ilaahay caqli siiyey muu hadlo oo wax sheego intuu carradana aada carradu maxay qeybka ka ogtahay tahay waa maa litasarufi yani makhluuqan uu leeyahay yani ilaahay kownkiisuu ku tasarufaa falagan waa tanjiimkii iyo xidigahan kownkay ku tasarufaan uu leeyahay maxaa iyaga iyo tasarufka kownka kala galay waxaan jirin oo la keenayba weeye ya xidigahani mayna jirin waa la abuuray dayxani ma jirin qoraxdani ma jirin say kownka u maamulaan marka wax isagaba isagoon jirin la keenay seebuu wax u maamuli karaa seebuu wax dili karaa wax u noolayn barwaaqo u keeni karaa cudur u keeni karaa ya waxba ma keeni karo isagaaba cadam laga abuuray saasuu ka wadaa mana ayb maa lturaabi wamaa lilaybi maa lturaabi walilhaybi waay saas wey maa lturaabi wamaa lilhaybi carada iyo qeybka maxaa u sugnaaday maxaa kala galay oo yudrikuhu uu caradu haleelayo qeybkaasoo yudrikuhu turaabu waay caradii seebay qeybka ku ogaan waay maxaa kala galay maa litasarufi tasarufkii maxaa maa lahum walitasaruf wa maxaa iyagiiyo tasaruf kala galay ah, maxaa shaqo isaga dhigay wlmakhluuqu wlxaal almakhluuqu makhluuqiina min cadamin waxaan jirin xaggiisa uu ka ahaado jirid la'aan isagoo laga keenay tasarufka maxaa ka galay seebuu macnaa wax weeyaan wax ugu tasarufi kara wax u samayn karaya ayib low kaanat اljinnu tadri اlghayba maa labiثat dahran tucaaliju asnaafa min alaalami soo jin baa noo keenay heybkan ma laha oo jin baa u ah sheekhu ah shayaadiin baa wax u keentay shayaadiinta lafteeda ma qeyb bay og tahay waxa ma oga waxay soo dafeen oo silix iyo rafaad ku soo dafaan oo qaar badan ay ku baaba'aan oo gantaale iyo laga daba keeno shuhub mooye wax qayboy shayaadiintu og tahay ma jiro inayna ogeyn buu marka beedkan kaga hadlaya low kaanad hadday ahaan lahayd aljinnu jinku tadri mid og alqayba qaybka maa labitat maynan nagaateen dahran zaman tucaaliju xaal ay la daalaa dhacayso asnaafan yacni noocyo oo min alalami xanuunyada ka mid a wuxuu tilmaamayaa nebiyullaahi sulaymaan calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam soo garan maysaan ilaahay wuxuu u sahlay markuu yidhi ilaahayu ii hiibee milki iyo boqortooyo cid aniga iga dambaysa aadan siinaynin allah wuxuu siiyey dabaylaha iyo jinka shayaadiinta iyo jinka ayaa loo adeejiyey marka shaqooyin badan bay qaban jireenoo qur-aanku sheegay qaar marka waxa wey way xidhxidhan qaar inta la katanidaa xabsiyo ku jiraan qaar guryahay dhisayaan qaar baday gelayaanoo waxay ka keenayaan jawaahiirta iyo yaani macaadinta ku jirtay ka soo keenayaan yacni eh, qaar shaqooyin adag bay jinku hayaan waxaa ku shaqaysanaya nebi sulaymaan baa ku shaqaynaya waxaa dhacday marka nebi sulaymaan caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam waa geeriyooday isagoo ku jira meel ku jiruu geeriyooday isla markaana ul cuskan markuu geeriyooday jinkii shaqaynayey ee isaga cabsidiisa ku shaqaynayey geeridiisii mayna ka warhelin shaqadii bay sii hayeen ilaa nebi sulaymaan ushii uu ku tiirsanaa intay cuntay bahashi la dhihi jiray aboor cunay yay ushii dhacday markay ushii dhacday buu isagiina dhacay waa waqti kadib markaasay ogaadeen sulamaan inuu dhinto nebi sulaymaan intii ka horraysayna asagoo dhintay bay baqdin ay baqahayaan shaqo adag ku jireen hadday marka qeybka og yihiin maxay u ogaan waayeen sulaymaan inuu dhintay ya taasuu tilmaamaya waana midda ah, allah ku sheegay tabaaraka wa tacaala suuratu saba qisada marka laga warramaya falamaa qadaynaa calayha almowta maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabbat اlardi ta'kulu min sa'atah falama khara tabayanat iljinnu an low kaanuu yaclamuuna alghayba maa labisuu fi lcadaabi اlmuhiin markaan geeridii ku xukunay buu l nebi sulayman calayh salaam geeridiisii ma tusin inuu geeriyooday ma tusin ilaa daabatu lardi aboorkii mooye daabat lardi waa aboorka aboorkiibaa tusay inuu nebi sulaymaan dhintay yuu tusayaa jinkii ya jin aboor uu macallin u noqonayo aboorba wax barahay miyaa qeyb wax koog <laughs> see buu u tusay waay alla wuxuu yidhi ta'kulu min sa'ata ushii uu cuskanaa ayuu aboorku cunay falamaa khara markuu dhacay nebi sulaymaan calayhi salaam tabayanat iljinnu jinkii waxay caddaysato u cadaatay an low kaanuu yaclamuuna algheyb hadday qeybka wax ka ogaan lahaayeen maa labituu fi lcadaabi almuhiin shaqooyinkan adag iyo cadaabkan ma aynan ku jireenba way iska kala dareeri lahaayeen soo ma laakiin sulaymaan oo dhintay bay ka sii baqayeen oo moodayeen inuu nool yahay marka qeyb xagee ka ogyihiin waa aayaddaasuu marka tilmaamayaa sheekhu oo wuxuu leeyahay low kaanat iljinnu jinku hadday ahaan lahayd tadrii mid og alghayba cilmiga ilaahay qariyay hadday wax ka og yihiin maa labitat mayda nagaateen dahran zaman tucaaliju xaalay la dhacayso oy samaynayso asnaafa noocyo oo min alaalami xanuunya ah xanuun ah shaqadii adkayd waay filcadaabi lmuin shaqada adag waay macnaha shaqadaa adag muddo dheer maynan la daalaa dhaceene markaaba intay ogaadaan sulaymaan inuu dhintay bay iska kala dareeri lahayn shaqada ka kala carari lahayn laakiin waxba may oga macnaha ayb keliyata wax weeye jinkaasi waxyaale aan qayb ahayn waa dhici kartaa ruuxa inay uga soo waramaan oo dee ilaahay wuxuu siiyey awood bini aadamka tiisa ka badan ayuu siiyey marka waxaa dhici karta inay ilbiriqsi adduunka cirifkiisa intay ka soo duulaan kuu yimaadaan kadibna wixii halkaa ka dhacaya kuu sheegaan wax dhici doona ma wax dhici doona ma wax dhacay laakiin meeshaada aan ahayn bay kaaga soo warramayaan soo maa ama telefoon bayba isu soo dirayaanba iyaga malmaanic Ah, innagaaba hadda adduunka cirifkiisa wax ka dhacaya yaa hadda inta telefoon laguu soo diraa waxaa lagu leeyahay eh, new york iyo muxuu ahaye melbourne iyo waxaa ka dhacaya muxuu ahay waxaasa hadda dhacay soo laguma soo sheegi karo ha iyagu marka waa inaga horreeyaan waxaad ku garanaysaa qisadii ku timid suuratu namli soo garan maysaan ah, nabiyullaahi sulaymaan markuu ku yidhi boqoradda yaa ii keenaya carshigeedii ya mid jinaa soo istaago wuxuu yidhi intaadan shaqada ka bixin anaa keenaya waa xaggee waa yeman iyo baytulmaqdis filistiin intay isu jiraan sooma kala fogaan intaadan shaqada ka kicin yaan keenayaa buuhi mid kalea yimidoo wuxuu yidhi maye anaaba ilbidhiqsi ku keenaya ilbidhiqsi isha biligtii uu siiyey oo soo celiyey waaba ka carshigii waaba la yaallaaba Ah, yaman baa laga soo qaaday waa la hor keenay nebi suleymaan calayhi salaam marka bini aadamku weli teknolojiyadiisu ma gaadhin wax intaa leeg inta lasoo qaado ilbidhiqsi in meeshan lagu keeno miyuu gaadhay weli ma gaadhin waxaad ku garanaysaa marka qudro iyo maqdiro ilaahay wuxuu siiyey bini aadamka ka horraysa ka awood badan buu siiyey marka waxyaalo dhacayo adduunka ka dhacay way ka soo warrami karaan kuwa la shaqaystana way usoo sheegi karaan laakiin haybiyaad ma aha adiga meeshan joogaunbay kaa qarsoon tahay laakiin waa wax dhacay waxyaalahaas marka way samayn karaan laakiin cilmiga ilaahay qariye haybka jinku wax badan kama oga saas way macnaha ayb ama anujuumu fazaynun liلsamaa warujuuman lishayaaiini tardan liاstimاacimi kama biha yahtadi الsaari liwijhatihi fi اlbari wاlbaxri xayثu الsayru fi الظulami xidigihii buu marka ku noqday cilmigii muxuu ahaayey xidiginta ama anujuumu xidigihii fa zaynun qurux weeye lisamaa samaday qurux yihiin warujuuman waaye warujuumun waaye laakiin shecirku u yeelay warujuuman waaye lishayaaiini waa ganid lishayaaiini shayaaiinta lagu gano dardan caydhin daraaddeed liistimaacihim dhegaysigooda loo caydhinayo dartii loo caydhinayo kamaa sida yahtadii uu ugu hanuuno bihaa xidigaha assaari midka socda liwijhatihi meeshuu u socday ugu hanuuno filbari beriga dhexdiisii walbaxri iyo badda dhexdeeda xayu meesha assayru socodku u ahaaday fi dulami mugdiyada dhexdeeda wuxuu sheegay halkan saddex manfaco oo xidigaha ku jirta oo ilaahay ugu talagalay manfacada koobaad samaday qurxiyaan walaqad zayanna samaaa adunyaa bimasaabiixa markaad meel habeenkii eh, xilliga eh, fiidkii oo kale ama xilliga mugdiga ah markaad samada fiiriso yacni xidigihiina kuu wada muuqdaan quruxdooda midab midab dhaldhalaal waa qurux marka samadii qurux bay u yihi kow midda labaadi waxa weye rujuuman lishayaaiin shayaadiinta gantaalo lagu gana way waa shuhb lagula dagaalamo shayaadiinta shayaadiintu saan sheegnay markay issoo oo kor soo aadaanba oy ka soo agdhowaadaan meeshii loo diiday waxaa lala dhacayaa xidigaha lala dhacayaa macnaha ayib waata iyadana qur-aanka kariimkuu ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala innaa zayanna asamaaa biziinatin ilkawaakibi wa xifdan min kulli shayطaanin maarid samadaa lagu waardiyeeyaa ayb la yasamacuuna ila almala'i alaclaa wayuqdafuuna min kulli jaanibin duxuuran walahum cadaabun waasib waa la soo eriyaa markay isku dayaanba baashaha lahaasaa lala dhacayaa laakiin waxaa dhici karta inay wax soo dafaan haddiiba la soo garaacayo say ku soo dafayaan waay ilaa man khatifa alkhatfata fa atbacahu shihaabun saaqib waxaa laga yaabaa intuu hadalka maqlo shaytaanku way isdul fulfulayaan midka ugu koreeyaa marka soo maqlaya kelimuu ka soo maqlaya malaa'igta markuu soo maqlo markaaba kii ka hooseeyuu usoo dhiibaya waa silsilad isdaba taxan moogta oo isdul saarsaaran kiibuu usoo dhiibaya waxaa dhici karta gantaalkii lagu soo ganay ama muxuu ahaayey lagu soo lagu soo tuuray inuu kii soo qaaday dilo kii kale dilo kii kale dilo warkiina soo dhaafo kuwii hooseba soo gaadhaba qaar soo badbaaday warkii soo qaaday marka ciidamadii koron la le'de waa dhammaadeen saasay marka warka kusoo qaadaya silic ayb marka rujuum weeyo samadaa lagu ilaaliyaa xidigaha midda saddexaadi wax weeyaan waa calaamado dadka socotada ah ama badaha maraya ama berriga maraya meeshay u socdeen iyo jihadoodii ay ku gartaan ah, yani waxa weeye badmaaxayaashoo kale waxaa lagu socon jiray intaan macnaha adduunku tatawurin oo hadda ayna soo bixin eh, mxuu ahay technolojiyadan cusub waagii hore waxaa lagu mari jiray badaha xidigaha lagu mari jiray xidiga dhanku kaa jiro kaa dhanku kaa jiro kaa dhanku kaa jiro wajhadaada marka waxaa lagu xadidan jiray xidigaha wakadaalika dadka socotadae dhulka maraya ruuxu hadduusan markaa jid haynin oo dhul hayjada uu marayo xidiguhu uu ku kala astaansan jiray ama ku kala astaansadaa meeshuu u socday dhanku u socday yani jihooyinkay kala xadidayaan soo jihooyinka galbeed bari ilan xidigihii baydba meel bay ka soo baxdaa waa la garanaya saas way macnaha saasay marka waxa weeye hanuunkaana waa loogu talagalay wa huwa aladii jacala lakum اnnujuuma litahtaduu biha fii dulumaati اlbari wاlbaxri mugdiyada badda iyo kuwa berrigaba inaad ku hanuuntaan oo meeshaad u socoteen iyo dantiinna ku garataan baa ilaahay u yeelay tabaaraka wa tacaala saddexdaasaa loo sameeyey xidigaha saddexdaa waxaan ahayn ruuxii u isticmaalana meel buu ka dhacaya alimaam albukhaari caleyh raxmatullah waa kaa ka wariyey qataada taabicigii wuxuu yidhi khalaqa allahu hadihi nujuuma lialaain saddex buu ilaahay xidigaha uu abuuray waa saddexdan sheegnay waay faman ta'awala fiiha bikayri dalika akhطa'a wa adaaca nasiibahu watakalafa maa laa cilma lahu bihi buui saddexdaa waxaan ahayn ruuxii u isticmaalay wuu gafay nasiibkiisi iyo dheeftiisana waa lumiyey wakhtigaa ka lumay watakalafa maa laa cilma lahu wuxuusan aqoon u lahaynna waa isku kallifay yacnii inaad xidigaha wax kale u isticmaasho oo aad maalan sidaan soo tilmaannayba aad tidhaahdo wax kaley muxuu ahayy ay ku saabsan yihiin ayb sida maalan soomaalida lafteeda waa soo gaadhay wax noocan oo kale ah oo maalan in xidigaha iyo laysku xidho waxyaalaha dhacay ayb maalan waxay dhihi jireen xidig hebel Ah, ruuxii aqal gala wiil baa u dhasha ah, xidig hebel markuu halkaa jooga ruuxii aqal gala waxay dhahaan ma dhalays buu noqdaa ah, soo maarat xidig hebel iyo dayixu markay wada joogaan labadii isguursada way gablamaan hor waxaas yaa idiin sheega idinka waxaasay daldalayaan ayb marka wax jira ma lanna xilli walba bini aadamka dhulka ku nool labaa isguursanaysa labaada wada aqalgelaysa intaa waxunbaa un socda un soo maaha waxani marka waxa weeye waa hawas saas wey manaa malaawaal wax jira maaha xidigaha marka qaabkaa looguma talagelina ilahay wuxuu ugu talagalay in sidaa loo isticmaalo ama anujuumu buu marka xidigihii fa zaynun qurux weeye lisamaa samaday quruxu yihiin warujuuman weye ay warajuuma weeye ganid lishayaatiini la ganayo dardan caydhin daraaddeed loo ganayo liistimaacihim dhegaysigooda darkooda loo ereeyo bimacnaa waxa loo ereeyaa inaysan dhegaysanin ayb kamaa sida yahtadi ugu hanuunayo bihaa xidigaha assaari mid ka socda liwajhati meeshuu u socdayo jihadiisa ugu hanuunayaa filbari bariga dhexdeeda iyo walbaxri badda dhexdeeda xayu meesha asayru socodku fi dulami mugdiyada dhexeeda u ahaaday maalinimadii dee la garan soo laakiin markii mugdi uu galo way macnaa fii dulumaati albari walbaxri ayb wاlnayiraani bxusbani wadalika taqdiiru اlcasiizi اlcaliimi اlmusbiqi الnicami wاlnayiraani labadii iftiimayey bixusbaanin xisaab bay ku socdaan wadalika kaasina taqdiiru lcasiizi allaha casiiskaa qadarintiisii jaangoyntiisii way alcaliimi ee cilmiga badnaa almusbiqi ee yani adoommadiisa ku dhamalmusbiqi nicami nicmooyinka addoommadiisa ku dhammaystiray nicmooyin dhammaystiran addoommadiisa siiyey nayiraanka waxaa la yidhaahdaa waa dayaxa iyo qoraxda waxay ku cadfan tahay hadalkaasi ku xidhan yahay nujuumtii hore ama annujuumu ayb wannayiraani labada dhalaalay qoraxda iyo dayaxu xisaab bay ku socdaan allah baana sidaa u jaangooyey ayb bimacnaa iyaguna xisaab bay ku socdaan habeen walba meeshay degayaan manzilkay degayaan maalin walba meeshay ka guurayaan jidkaa dheer ay hayaan waa xisaab wax isdaba maraya maaha waa wax jaan go-an waaye ayib manaasisha dayaxa iyo buruujta iyo qoraxda qoraxdu sanad bay soo wareegtaa dayaxuna bil buu ku soo wareegaa meelaha ay tegayaanna kulli waa wax daqiiq ah oo aynan wax yar isdaba maraynin waaya sidaas daraaddeed baa nadaamsanaantaas ay kownku saa u nadaamsan yahay oo meeshiisii mid walba uu marayo ku habaysan yahoo garab maraynin waxay tilmaamaysaa in ay ka dambayso gacan xakiimo ah allah xakiim ah tabaaraka wa tacaala oo awood u saaxiib ah yaa waxaan habeeyoo nadaamiyey qoraxdaad arkaysaan hadda intay inoo jirto haddii ay wax yar ay ka soo durugto wax yar kownka korkiisa wax ku noolaan kara ma jiro wax naflay ah oo noolaan kara ma jiro wax yar hadday meesha ka soo sikato majaraadkan waaweynee socda mid walba jid buu haystaa kullun fii falakin yasbaxuun mid walba wax weeye wareeg meeshiisuu ku wareegaya siligii saasuu haystaa ku wareegaya wax yar hadduu khadka ka baxo wax ku noolaan kara ma jiro dhulka korkiisa malna noolaan karay mid walba wuxuu isu jiraa cabir ilaahay u sameeyey qiyaas u sameeyey buu jiraa way ishayaan way muxuu ahay waa nadaamsan yihiin mid walba jidkiisu haystaa saasay u kala socdaan qoraxdaa iyo dayaxaas hadda muxuu ahay xisaabta bini aadamku uu ku socdo leanna wax weeye hadda maalan maalmaha iyo bilaha iyo sanadaha lama garan karo haddaan qoraxda iyo dayaxu jirin soo ma maale ilahay qur-aanku shama waashamsu waalqamaru bixusbaan ah. ayaguna xisaabbay ku socdaan bini aadamkana xisaabtankiisa iyo xisaabtiisu labadooda isku salaysan tahay sannadihii iyagaa lagu garan bilihii iyagaa lagu garan maalintii habeenkii iyagaa lagu kala garan hadii iyaga la waayo waxbaba lama xisaabsan karaba wixii o dhan isku dhexdhaaxaya soo maha xusbaankaa wey ayb yaa sidaa u qadaray allah tabaaraka wa tacaala wاshamsu tajri limustaqarin laha dalika taqdiiru lcasiizi اlcaliim allaha casiiska caliimkaabaa saa u jaangooyey wax bini aadamku wax ka qaban kara maaha ya waxaynu talo ku leenahay ama wax ka dhiiban karno ama wax ku darsan karna maaha iska dhaaf bini aadamka ataa cid kalaan shaqo ku sidii allihii saa u nadaamiyey baasaa u kala wada wanayiraani labada cadcadee dhalaalaya bixusbaanin xisaab bay ahaadeen wadaalika kaasina taqdiiruulcasiizi allaha casiiska qadarintiisa weye iyo jaangoyntiisa alcaliimi ee cilmiga badan almusbiqi nicami nicmooyinka addoommadiisa nicmooyinka dhammaystiray wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina nicamkiisu ilaahay idinku dhammaystiray waay waa dhammaystir ayb faman taawala fiiha hayra daka faqafa maa laysa yaclamhu fahuwa alkaduubu simi faman taawala ruuxii fasirta fiihaa xidigaha dhexdooda ama aflaagtaas hayra daaka waxaan intaa ahayn qafaa wuxuu raacay kaasi maa laysa yaclamhu wuxuusan garanaynin buu raacay fa huwa isagu alkaduubu waa been badane simi ya ku calaamee ku sumad inuu beena la yahay ayb ah, waxaa laga keenay min wasama wasman wasimatan ah, calaamee ku calaameeyo ku sumad ayb ruuxii intaas loogu talagalay qoraxdiiyo dayaxu waa xisaab xidigahana saddexaasaa loogu talagalay sidaasi aan ahayn ruuxii u fasirta oo u isticmaala midkaa isagaa wuxuu ku leeyahay wuxuu raacay wuxuusan cilmi u lahayn waxaadan cilmi u lahaynna ilaahay waa diiday in la dabagalo soo maah walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu ina alsamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula intaad garanayso ku gaabso waxaadan garanaynin ha gelin fa huwa alkaduubu waa been badane marka wuxuu sheegaya wax ka jira maleh iska male awaal faman ta'awala ruuxii fasirta fiiha dhexeeda hayra daaka kaa aan soo sheegnay waxaan ahayn qafaa wuxuu raacay maa laysa waxaan maa shay laysa uusan ahaanin yaclamuhu miduu og yahay fa huwa isagu markaa alkaduubu waa been badane simi marka ku calaameey inuu beenbaanaad yahay kalmuqtafiina licubaadi alhayaakili fii caswi tasarufi wata'iiri linujumi kalmuqtafiina kuwa cilmiga xidiginta ku mashquulsani kalmuqtafiin oo kale ay kuwa raacay kuwa raacaya licubaadi lhayaakili hayaakisha kuwa caabuda kuwa raacay oo kale ayay la mid yihiin dhankay kala mid yihiin fii caswi tasarufi maamulka kownka u tiirintiisa loo tiiriyo makhluuqaad kale loo tiiriyo wata'hiiri wa caswi ta'hiiri iyo saamaynta kownka ka dhacaysa tiirintiisa linnujuumi xidigaha loo tiiriyo caswi tasarubi wata'iiri linujumi loo tiiriyo bimacnaa kuwaas xidigaha wax ka sheegsheegaya waxay la mid yihiin kuwa raacay oo kale cubaad alhayaakili kuwa caabuda hayaakisha hayaakishu waa jamcu haykal haykalkana waxaa la yidhahdaa guriga loo dhisay asnaamta haykal baa la yidhahda asnaamta laftooda iyo tamataalooyinka yani waxa weeyaan asnaamta qoran ee jirmiga leh ee taagtaagan iyagana hayaakil baa la yidhaahdaa marka waxay samayn jireen markay dayaxa iyo qoraxda iyo xidigaha caabudayaan ummadihii hore qaar ka mid caabudi jiray nebi ibraahim calayhi salaam qoladii loo diray ama qoladii asalahaan uu ka soo jeeday ka dhashay baa caabudi jiray marka waxay samayn jireen xidigaha iyo dayaxa markay caabudayaan sawir bay u samaynayaan dhulka yaala marka waxay leeyihiin sawirkan wuxuu matalaa ya ilaahii qoraxda ahaa kan wuxuu matalaa ilaahay dayaxa ah. kan wuxuu matalaa ilaahay xidig hebelha ah, zuxal buu matalaa kan wuxuu matalaa shicra buu matalaa yacni mid walba haykal bay u samaynayaan iyo timhaal iyo taallo oo kale u samaynayaan taalladaasaa marka waxa la yidhahda haykal dhaha iyaday marka caabudayaan waxayna ka dhigayaan inay caabudayaan yani wax weeyaan eh, mxuu eh, eh, ama dayixii ama xidigihii inay caabudayaan hayaakisha kuwaasaa la marka waxay la marka kuwan kadaata xidiginaya waxay la mid yihiin kuwii caabudi jiray hayaakisha noocaasoo kale ah dhankay kala mid yihiin waxay kala mid yihiin labadooduba oo ka dhexeeya tasarufka kownka ka dhacaya saameynta kownka ka dhacayaba waxay labaduba u tiiriyeen xidigaha u tiiriyeen oo isbedelada adduunka ka imaanaya ayay labaduba waxay yidhaahdeen xidigaha iyo dayixii qoraxda keenaya maadaama ay keenayaan sidii ilaahoo kale u caabudeen marka waa qolyihii nebi ibraahim caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam uu ka dhashay asal ahaan waana qolyihii loo diray oo waa ilaahay suurat lacnaam inoogu tilmaamay wakadalika nurii ibraahiima malakuuta asamaawaati waalardi waliyakuuna min almuuqiniin nebi ibraahim waa ka la munaadorooday marka falamaa janna calayhi alleylu ra'aa kowkaba habeenkii markuu mugdiyoobay ayuu nebi ibraahim wuxuu arkay xidig soo baxay markaasaa wuxuu yidhi hada rabbi Ah. kani ma rabbigaybaa haddaad ka dhigto ama kani waa rabbigay calaa wajhi maxaaja dood isagoo la doodaysa xujada ku ogaya macnaha falamaa afala qaala laa uxibu alaafiliin xidigii makanaa rabbigay makanaad leedihiin waa rabbi xidigiisuu u socday waa dhacay soo war wax dhacay aniga ilaah iima ah rabbina iima ah wuxuu arkay dayixiyo soo baxaya markaasuu wuxuu ihi makanaa rabbigaya markuu dhacay buu wuxuu yidhi haddana lain lam yahdinii rabbii laakuunanna min alqowmi addaaliin kan rabbi ma ahee wax dhacahaya oo maqnaanaya ya oo kownka intiisii kalaba ka qarsoomahay rabbi ma ahee ilaahay hadduusan ihanuuninin kuwa lunsan baan ka mid noqon buui dayixii wax ka weyn baa soo baxay qoraxdii baa soo baxday falamaa ra'a shamsa baasiqatan qaala hada rabbi hada akbar tanaaba ka weyn wixii afalat markay dhacday qaala yaa qowmi innii barii'un mima tushrikuun war tolkayow waxan aada caabudaysaan anugu beri baan ka ahay meesha maxaa ka muuqda marka inay caabudayeen xidigaha iyo dayaxa iyo iyo qoraxda waxaasay caabudayeen oo maxay u caabudayaan waxay u caabudayaan inay wax keenayaan oo kownka ayagu maamulayaan oo ku bay rumaysnaayeen saas daraaddeed asnaam ay u caabudaan bay u sameeyeen oo iyaga matalaya oo dhulka la yaalla hayaakishu kuwaa way marka ayib kuwan marka ee xidiginahaya ee xidigaha iyo waxyaalaha dhulka ka dhacaya isu isu nisbaynaya iyo kuwaas hore waa isku mid xaggey isaga mid yihiin fii caswi اtasarufi waاta'hiiri liلnujumi labaduba waxay leeyihiin waxyaalaha dhacaya dhulka ka dhacaya labaduba waxay u tiiriyeen xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxay u tiiriyeen dhankaasay isaga mid yihiin macna ayb hayaakil bay marka u dhisi jireen ama guryay u dhisi jireen marka markaase weliba kutub bay u alifeen yacni qaabka loo caabudayo maadaama sanamkii halkan yaallo qoraxda matalay ama dayaxa matalay la caabudayo qaabka loo caabudaya haddana nidaam u dejiyeen waatuu ka hadli doono sheekh ayb wuxuu sheekhu marka kalmuqtafiina kalmuqtafiina sidii kuwa raacay oo kaley la mid yihiin licubaadil hayaakili hayaakisha iyo guryaha loo dhisay sanamyada ama sanamyada laftoodiiba kuwa caabudaya ayay la mid yihiin munajimiintu kuwaasay la mid yihiin xaggay kala mid yihiin fii caswi tasarufi bay kala mid yihiin wata'iiri saamaynta kownka iyo maamulkiisiiyo ku tasarufkiisaoo loo tiiriyey linujmi xidigaha loo tiiriyay kala mid yihiin oo taasaa keentay kuwanina inay isku xidhaan xawaadista iyo nujuumta kuwanina inay caabudaan taasaa keentay waa natiijo ka dhalatay markay tasarufkii taiirka u tiiriyeen kadib walkaatibiina bay la mid yihiin walkaatibiina kuwa qoray nidaaman nidaam qoray fii cibaadatiha kawaakibta cibaadadeeda caabudideeda nidaam u qoray caqdan guntin cahdi iyo ballan iyo beeco wa kayfan iyo kayfo kayfiye qaab iyo wa tawqiitan waqtiyayn linusukihim caabididooda loo sameeyey ay u sameeyeen markay hayaakishii iyo tamaatiishii iyo asnaamtii sameeyeen caqiideeyeen inay kownka wax ka maamulayaan oo ku tasarufayaan ayay haddana qaabkii loo caabudayay bay nidaam u dejiyeen oo nidaamkaasoo maxay ah horta cahdi iyo beecagal caqdan bimacnaa wax weeyaan waxaa laga wadaa cahdi iyo beeco aad guntayso waa inaad horta rumayso ood cahdi la gasho sanamkan yaa qoraxda matalaya ayb midda labaadi waxa weye wa kayfan qaabna way leedahay oo qaab bay u sameeyeen markaad timaado meesha durdure isaga geli mayside ijraa'aad iyo baad mari waa inaad saa marto halkaa marto sidaa yeesho halkaa soo marto waa waxay u sameeyeen kayfiye iyo qaab loo caabudo wa tawqiitan waqti la caabudana way sameeyeen linusukihim waqti walba laysagama yimaado soo maa inta keliya meehee iyagu waa sanamyo iyo guryo dhisanoo macno aan lahayne laakiin waxay u sameeyeen wax la yidhaahdo niman eh, sadana ah sadanadu waa qolyaha asnaamta ee eh, jooga ee dadka imaanaya qurbaanka ka qaada ee ee eh, muxuu ahaayey u adeega sadanaa la yidhahdo sadana marka kubaa meesha joogo oo marka fadhiyo oo wakiil u ah ee muxuuaha sanamkan wakiil u ah marka qurbaanka loo keenaya isagaa qaada isagaa u hadla isagaa dadka wax u sheega isagaa qaabka loo caabudaya bara wahaakada ayb marka waxaasay u dejiyeen kutub noocaa ka hadlaysana wayba dejiyeenba waxaa ka mid hadda maalan kitaab la yidhaahdo asiru اlmaktuum fi الsixri wa mukhaaطabat الnujuum hadda hadda tagtaan dukaamo waxaa jiray ma aqaano inay hadda baabeen hindida hindida qolada hindida townka dukaamo waxaa jiray kutubta yararkaa lagu iibin jiray kutubta sixirka iyo khurafaadka iyo waxaan lagu iibiyo meesha nairobi dhexdeeda waxaad arki haddaad kutubtaa tagto haddaad aragto wax alla wixii sixir laga baran jiro o dhan bay hayaan kuwaasaa xataa ku jira asiru lmaktuum fi sixri ah, sirta qarsoon sixirka iyo sida loola hadlo xidigaha loola hadlo haddaad rabto xidiga inaad la hadasho see loola hadla ya bini aadamka si loola hadlo waa naqaanaa laakiin xidiga haddaad la hadasho oo tidhaahdo roobna sii haddaad rabto inaad dahdo ama ii caafi ilmahan see loo baaga loo loo baryaa see loo tuugaa waa lagu bari soo marka qaabkii loo caabudi lahaa iyo kayfiyadii iyo wixiina kutub bay ka dejiyeen walkaatibiina kuwa dejiye qoray nidaama nidaam qoray fii cibaadatiha caabudideedana nidaam u qoray caqdan ha yacni ballan la gelid inaad ballan la gasho wa kayfan iyo qaabkii loo caabudayay wa tawqiitan iyo wakhtigii la caabudahayay kuwa u qoray linusukihim yacni caabudidooda linusukihim nusuk esh yacni cibaadada ay caabudahayaan bay u sameeyeen intaaba ugu sameeyeen ayb fadaaka marka waa ka saamayntii dhulka ku lahaayeen fadaakani sucuudun waa nasiib le fadaakani yani nasiib buu leeya wey fadaa sucuudun waa nasiib buu leeya wadaakanna naxsun waa nasiib laawe nasiib darana waay wa talsamuhu sirtiisa qarsoonna kadaa sidaa waay wa naasabahu daa kanna kana munaasib ku ah kam alla badana bikharsihim mala awaalkoodiiyo beentoodu badana saasay dhahayaan wey macana fadaa sucuudun sucuudka waxaa la yidhaahdaa meesha meeshaynu inagu dhahno yani falxadka falxad falxad mataqaana soo garamaysaan waa ruux nasiib leh waa ruux falxad ah markay wixii fiiriyaan oo isu geegeeyaan bay natiijo soo saareen waxay lihin kan waa falxad khayrla waay nasiib buu midka kalena waxay dhahayaan wadaa naxsun kanna waa nasiib laawe waa bacw waa bacw waa qumay waa khayrlaawe wahaakada halkaasa dh naxsigu saas waa waa waxaan khayr lahayn kan khayr laawo waa kanna waxay leeyihiin waa nasiib iyo khayr buu leeyahy saasay usoo kala saaraya maxaa daliilu ah wa dalsamuhu dalsamka waxaa la yidhaahdaa sirta qarsoon baa la dhahaa sirtiisa qarsoonna waa taas wey qarsoonna sidaas weeyaan bay iyo kanna munaasib isu yihiin wanaasabahu bimacnaa waxa weye kan iyo kanaanna munaasib isuma labadanina munaasib isuma labadanna munaasib isuma haddaad rabto hebel baan rabaa inaan la ganacsadee bal ii warrama haddaad taraado waxbay kuu fiirinayaan markaasa waxay ku leeyihin hebel iyo adugu isku burji ma tihin ka leexo ha la ganacsan ah. ya ah, burji kuma ah war yaa sheegay wax kastoy tahay adar burji kuma ah way kaa burji weynta naa kaa burji weyn lama guursado wayba ku dardariba marka marka isaga carar saasuu ku leeyay balaaya idi burjiyaysata waxa way wax akhriyaan marka marka kan bikharsihim badanaa waay mala awaalkoodii iyo beentoodii wax iska qiyaaskoodu badanaa way macnaa ayib dalsamkaasi waa magac ay u isticmaalaan haddaad aragto dalsam jamciisa talaasim baa la dhahaa waana magaca loo isticmaala kelimo loo isticmaalo w asiru lmaktuum baa loo isticmaalaa waxyaalaha aan la fahmayninee qarsoon een macnaheeda la garanaynin baa talaasim la dhahaa hadda wadaadada soomali qardhaasaha qora haddaad qardhaasta kala furtaan marar badan waxaad ugu tegaysaan xariiqo isdabamarahay yaa qaar waxay u eegyihiinba calanka yahuuda waxa ku qoran maarta astaanta calanka yahuudda waadmood waxay meesha ku qoreen waxunbaa saa isdoomaraya waxbaa isdhaafahaya xariiqay kala goynhayaan waxbay saa isdoomarinayaan dadkii way u duuduubahayaan way u xidhahayaan wax aad ka fahmi karta male marmarka qaarkood waxay samaynaya xuruuf bay isku daba qabanayaan jahdam daldam daldam baldan wax un fara oo saa isu daba yaalla ma garan kartid maxaa la yidhahdaa waxa marka aan la garanaynin baa waxaa la dhahaa dalaasin baa la dhahaa mar waa magacyo jin mar waa balaaye kale waa waxaan la garanayni marka talsamuhu sirtiisa qarsoon waayo sirtiisa qarsoonen la fahmi karinna kadaa waa saasay ku ah, reebanayaan manaa waxbaa u qarsoon ayib fadaa bay marka waa markay xidigihii fiiriyaan ama ay faaliyaan ama ay si kale fiiriyaan ayib waxyaalo dhinac siyaabo badan bay fiiriyaan ama dhul xariiq ama xidigo fiiri ama muxuu ahaayey marmarka qaarkood waxay ku leeyihiin eh, qaxwaha laga cabay sooma gufarka ku hadhay iyuu saa u fiirinaya markaasuu wax ka dhex akrinaya wax ka jira male been wa marka waxaas wa waxaasay marka wax ka dhex fiirinahayaanoo nataa'ij kala soo baxayaanoo wax ka sheegahayaanoo waxaas wa fadaakani marka sucuudun waay waa nasiib waa nasiib leh waa falxad ama waa ruux nasiib leh ama khayr buu leeyahy wadaakanina naxsun waa nasiible laawo wey ama baco wey watalsamuhu sirtiisa qarsoonina kada sidaas wa wanaasabahu waxaa munaasib ku ah daa kanaa munaasib ku ah kanna kanaa munaasib ku ah labadanaa munaasib isu ah kan badanaa buu sheekhu yidhi marka bikharsihim beentooda iyo mala'awaalkooda alla farabadanaa wey macnaa malawaal way kharsigu waa iska inaad iska mala'awaasho ood hawadaada wax ka sheegta wey macnaa waxdar majallaata suu'i filmala nushirat halkaan ku joojinno hada wbilahi towfiiq sal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala alihi w saxbi slm